tundabu wa tugtabu waa lagu dhawaaqaa waana la qoraa walaa yurshadu alxarfu aladii bacdaha xarafka dambena lama shado xarfulqamariyaha wuxuu ku yidhi hiya aadaatu tacriif al hamzatu lwasli mutlaqan tubhiru nudqan maftuuxan cala aliطlaaq waa taan kala sheegayna waayo laamta hadday ku xigsato laamulqamariya wasli hadduu ku xigsado tuftar waa la macnaha waa la kordhigayaa maftuuxata cala ilaaqufir waa la kordhigaa ida iftutixa biha alkalaamu haddii warka lagu furfurto waayo marka wuxuu ku leeyahay al xuruuf alqamriya uu noo tirnaa marka afar iyo tobanka xaraf aan akrino al a al alba albi albu taas ka dhigo الب الب الألجأ الج الج الج الج الح الح الح الح الح الخ الخ الخ الخ الخ alifa kordhigay laam lagu reeb hamzat lwasli laam lqamariya alif la kordhigay hamzat lqadci alif la kordhigay laam lagu reeb hamzat lwasli الآ الألف لفرديقى لام لغرب همزة الوصل لام القمرية ساكن الله يوحيدا جاد وزني كده ضماي لام القمرية آ ألف لفرديقى همزة القطع الألف فرديغي لام لورات همزة الوصل لام القمرية ألف فرديغي همزة القطع الإي الإي الإي الألف لكرديغا لام لغرب همزة الوصل لام القمرية إيه ألف الوصل همزة القطع ألف الألف لام ألف لغودي همزة الألف لكرديغا لام لغرب همزة الوصل لام القمرية جاء جيم لكرديغا الجاء الألف فرديغي لام لورات همزة الوصل لام القمرية جاء جيم لفرديغي tunbaqu way dhawaaqdaa laamulqamariyada waxaana lagu gartaa ayada sukuunaa saaran labadoo waslaa ka hormaraya qamariya shamsiya laakiin qamari waxay ugu bedelan tahay calaamadeeda sukuunka waa banaan ku yaalla waa muuqda waxaa kaloo ka daba dhacaya xuruuful qamariya meeshan afarta marka xaraf ee qamariyada cunuga la bara calaamaadkaas haddaad aragtaan leeyahay laam sukuun uu saaran yahay afar iyo tobanka xaraf xaraf ka mid ahna uu meeshaan yaallo laantaas waa laamulqamariya ardayga saasaa lagu baraa waayo soo almru afar sabaka xarfku ku socdaa alibili alumuuru hamsadii oo kordhigan hoos dhigan godina ku kee albasaru buu kuu keenay aljamalu aljamalu aljibala aljibala aljunuudi aljunuudi alamru al alif lako subxaan ila saakina lama dhahayo waxa saakin loo dhihi waaye hinjaada wasnigeeda dhumaayo saas hadii saakinka looga tegay laakiin meesha lamta saakin waa saaran yahay alamru al alif la kor dhigay laam raad hamzatu lwasli laamu lqamariya amru am alif la kordhigay e miim lagu reeb hamzatun qadci saakin ah ruura la goday إبلي ألف لصديق همزة القضع ir di da los lige al día wax kaloo dhan yeerisa laga dhigaa saa loo yeerina wuu qoray marka laamulqamariya waxaa lagu tarjumina ardayga inuu ku dhawaaqo laamtan uusan kaa qarin uu al yidhahdo banaanka u keena laamta hadhow markuu ku dhawaaqayo marka alba inuu yidhahdo alba alba uu banaanka keeno uu tanakon uusan ka dhigin a tanakon uusan ka dhigin lantajimsee noqda soo ma atta atta iyo alba at ta iyo alba ee kalaslaanta lama dhawaaqe ta lama dhawaaqayso waan cadda kale fahmi karna qamariyo ish mise farqa ugu dhexeeya waayahay soo gediye beejka boqol toban iyo sideedaad darsigan waxooga waxaa ku jirta qaaluutallahi iyo arday weli uusan gaarin meelahaasoo kale ku jiro inta kale laakiin waxooga waa fududa kan u hooseeya cumaru kalbedri iyo rasamtu bilqalami iyo xadara bilxadara alwaladu falkhaalu iyo kaas waa loo yeerina ardayga inuu qoraal rabo asaga oo laamulqabariyadii uu qoro banaankeena rabaa yeersa dhiga waayo kalfaraashi mabhuud bogij kale boqol toban iyo sagaalaad kalfaraashi mabhuul anfidadu wuxuu noo wadaa tamriinaadka oo qabriyadu noo wadaa imaara imaarada xabsan casri inti la kusoo arad maha bismi illaahi majariha inti la kusoo arad soo meel kale ma jirto makaanka keliya kusoo arad marka madara wax loo gaadinayna ardayga marki loo baraayo raa loo hingaadina raa raa la kordhiga alif hore alif ba alif saqiira laleeyahay lana maxaa yeelay meesha saqiirkaa yaalo majare re raa la kordhiga iyo alhorana lama dhihi kale imaalaha meesha taalo iyo limaalada laakiin markii jaanib hingaad aan raa raa la kordhiga alif hore dhawaaqane majare imaalada waa tusaa calaamadtaas waxaa loo yaqaanaa calaamat limaala hala xasan caasim basankiile kusoo orortay laakiin abi camar aada ugu buuxdaa soo ma waa laba tamaaniya soo isu saar calaamata ardayga inay imaato majarayha layihahda ugu bara waayo wahabnaa lidaawuuda sulaymaana nicma alcabdu daawuuda wowgiis waa dhihin jaarina wuu wowlaa baday waaw lagu reer almadula wasaqin soo maray soomay waa soo maray leanno kelimada dhexduu yaallaa adarma la dhahaayo waa waa midu silihi lama dhahaayo kale leanno maxaa yeelay kelimada dhexdeedu yaallaa wuu wowlaa baday waaw lagu reer almadula wasaqina leena sulaymaana nicma alcabd waayo maxaa kaloo adagu meelaha ku jiro min galina yu'minuuna yu yaa la gooday alif lagu reeb hamdatu lqadci saakina minuna mimim loos dhigay nuuna nuunu la gooday wow lagu reeb almahdu bilwow naa nuun la kordhigay meeshamaa waxa yaal yuminuuna waa hamza xataal yuminuuna yu yaal hamzadan waa waxaa macnaha suratuloo wax looga qoro waxay tahay meesha waxaa yaal hamzada sukuunaa saaran maxaa ka horeeya damaa ka horeysa ha saasa looga qoro meesha hamza caada meesha saaran yuminuuna yu yaala alif lagu reeb hamdatul qadci minuuna mimi waa la tacamulashadaan soo qaana soo ma ah. sharcigu waa faj marka la tacamul hamsada meesha saal la kordhigay laam lagu reeb hamzatul wasli laamul qamariya saakina wasnigaas tirtigaas tirada badan aala la diidan yahay marka laamtan qamariya cunuga saakinka waa kuu yaqaanaa oo saakinka horu usoo dhigay wuu garanaa kan laamul qamariya inay tahay ayadaa ku cusub ayadaa la baraa marka hadhow laamtaan usukuun reebantaysa masaakin saakina ma ardayga horu usoo bartay wuu yaqaana inay saakina tahay wuu kuu fahamsaya kan waaya maxaa kalo cusoo meesha ku jiro waa bilwaalidayn ixsaanan iyo kula yaqaana sooma waa wax cusub ku jiro ya فالتقمه الحوت فالتقمه لام القمري لما دعي لأنا محيلي فالتقمه محمد هجاين وكان faishtaqa la leeyahay a faishtaqa maxaa odhaha laamtaan laamul qamariya maa iyada a laamul ficlay noqonaysaa marka qamariya iyo shamsiya midna ku sheegi mayso saakin bisaa leedahay xarafka caadiga saakin ugaas ungaadina maxaan leenahay faltaqamahu faafaa la kor dhigay iltaqamahu il alif hoos dhigay laam lagu reeb hamdatul wasli saakina taqamahu taataa la kor dhig qaamaahu qaaqaaf la kordhigay maahu maamiim la kordhigay huuhaa la gooday qamariya oo ka dambayda tan laakiin inay ahayn qamari waxa kugu daliil ah taadaa meesha taala kow shamsiyana ma aho hadday shamsiya aan lahayd ta'da shadaa fooli lahaa qamariyadana sukuunkaa laamtana sukuunkaa laga tuuri lahaa marka calaamaadkii shamsiyada meesha ka maqanta marka ardayga laamalficil haddaa tiraa ma kuma fahmaayo laamalficil waa isku wareeraysa saakinkiisa cagada uwada kan gaadinaysa waaya intaas colays kuma jiro laamqamariya magaciisi xuruuf alqamariya kamid ma tada xuruufta damiirka hinaa kow haddaan nidhaahno waa shamsiye aan nidhaahno leh calaamatu shamsiya meesha waa taalaba oo taada shada fool lahaa kow laamtaana sukuuna fool laamtaana sukuun aanay ahaan leh soo ma jeed hadda bilcagsi waa laamta sukuuna saaran taa meeshay taallo bacdaalika wasla meesha yaallo فارتقمه فإفتقمه المجاهدين على طول هذا يا ما عميس ويتاس وقرنت وقعي ها الحروف القبلية ولا يغنى أنا معلمين فقط على ذلك هكودنا معنا أرضي لكن لازم وين أرضي وبره أرضي قدر صوص بحيث وبره أرضي وحلالي كو وحلالي علامات اللام القمري عوالها الطريق tid waxaa leedahay kow laaba gabdha xaan ku yaqaana kow markii oota e, tuundaqsha muxuu qoray tuundaq wa xukmi soomaa maya hiya laamu saakira hiya laam asaakira waxaad ka tegay marka allatii takun fi aaya tacriif iska dhaaf waxba ugu meela ardayga aayo tacriifi nakid iyo macrifi maba maba kala yaqaana culiga ayarka marka waxaa leedahay kow hiya laamu saakira ah. haye isnayn isnayn a waxaa leedahay tundaqu wa tuktabu tundaqu wa tuktabu u kala qaad macaanka taqliiskaasaan rabaa kadib salaad waxaa leedahay walaa yushaddu alxarfu aladii bacdaha dabartaas hooga dhig walaa yushaddu alxarfu aladii bacdaha lama shado waayahay waxaa leedahay marka lambaraad waxaa leedahay تظهر نطقا إذا وقع بعدها حرف من حروف القمرية وقال أفراد قوشة وحلا مركة حروف القمرية ايه أربعة عشر حرفا وهي كانوا كل يقال ألف باء جيم حاء خاء دال دال درس أصلا أنك سنة وقرأ هل معنى عشرة وقدية مركة حروف القمرية عندها واحد في السنة إنه كان بحال ربا كويدا كان بحال لذا ألف باء جيم حاء خاء إنه كل يقرأ سوء أو كوبا أخي كلام ربا وشمسية بكا استاذو حروف القمرية كوب برتني شمسية حروف تبكو يقال إن أصلا كلا صار له وقت وايه درسي مركا كو بيج كان او بقول طبعا يستقالات أرضي بقو قرب مدولاجي وحبا كجرو بيج كان بقول إيا لباتنات يرس أغاديك ها في سورة الحج ها الله مهلك ثم ثم ثم يسقط تصل ها تسلم الله الأمر دي وصلت لها سماه Eh, eh, uma lyaqbu iyo waxaa lamide eh, falyandur linsaanu mima khuliqa iyo ah, falyacbudu ha waxay alaamaadkaas ardaygan yar horta ma garanaya adi macalinka waxa lagaa rabaa laamaadka qur-aanka kusoo arooray waa hamsa sooma laamulficli iyo laamlismi iyo in ka saasaarto adaa lagaa rabaa laamaadka shanta ah oo qur-aanka kusoo arooray macalinkaa laga rabaa laakiin ardayga haddaad tiraahdo allaamaat waxaad sujuuha kusoo qaadanayna allaamaat alati waradat fi lqur'aan saluusan aad tiraahda haye kow laamulismi haye laamulficli haye laamulamri kadaalika u kala saarsaarto waxoogoo ardayga waxaa laga yaaba inuu culays noqdo ha haddana aad tiraahdo laamulficlina lafteeda waa adabtii eh, eh, ka mid ah kelimada ka tirsan oo kelimada la-aanteeda istaagi karayni sida sultaan oo kale iyo sultaan laamta ka saar sultaan laamta ka saar maxaa soo baxay ya sulaan ismku abax <laughs> soomaa ha marka haddaad saas tidhahdo marka waxoogo magaciisa waxay noqonaya ardaygu culays dirsi hadda ugasho culays ku noqon adayga arday farbarahaysa adig waxa uu tiray qaada arday farbar awo marka dee lamaankaas waxbaa ku furi adhow markuu weynaado intaas sataan ku darsana laakiin adiga macalinka ah, lagaa raba ardayga xurumka laga soo baxay ha qur-aan mala tacaamula ha qur-aanku ma xurumka kudhi karo washamsi waduxaaha washamsi waduxaaha walqamari walqamari idaa talaahan u dhigi karo oo washamsi laamteeda mudqamin uu kaaga dhigo walqamari kugu dhawaaqanayo laamta mudahara kaaga dhigo qasriga kale intaas waa aa fahamkaa intaad sakarta ardayga maadaama kubaan ardayga uu qur baran doono oo kitaabka qur تطلع من امر الله واي فلينظر الانسان على المدى بيت الان مد كان ardayga lagu furo waayo sheekhu wuxuu noo soo dhigay madul jaiz iyo iyo madul waajib meeshan maxaa yaal madul laazim eh ha kaasaa yaala marka madul laazimka ardayga haddaad ku furto xogo culaystu dareema oo laazimka waxaa loo kala saarayso maahayn kelmiyi iyo xarfiy haddana kelmiga naftiisa labau sii qaybsamayo kelmiyu mutaqal iyo iyo muqafaf haye xarfiga laba u qaybsamaya haddane iyo mutaqalkii buu noqonaa haddana marka ardaygaas darsigood waxba ku furan kelmidan oo kale sheekhu wuxuu u keenay islaamiska saar tafsiirteeda laakiin kan waa soo bartay waajibkaas aaba'anaa iyo waa ku yaqaanaa waa ku yaqaanaa baabtujima ardayga marayso kaas kaas mutaqalkii laazimkaas waxas waayahay waxaan samaynaynaa marka meeshaan darsigaan yeerisa ka dhigaysaa beeshka boqol iyo labaatanaad beeshka boqol labaataniyo koowaadna yeerisa arday ku wade yeeris inuu ku bartaa rabaa meeshaan darsigaan oo boqol labaatan iyo laba ah ta'muruun waxaa lagu baraa ardayga anuula mutadarrifa qaabka loogu istaago hadha waxaa laba ardayga markuu darsigaan barto inuu ku yidhahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inuu nuun saas ugu istaago marka waxaa la baraa ta'muruun yabkhaluun ujeedaan yutbicuun haddane markay saakin cadi u dambeeyo saakinka inaan loogu istaagi karaynin sukuun caad ahaan cadi loogu istaagayo yasqafuukum yasqafuuku ma la karaa may yasqafuukum tujrimuun tuja tujrimuun yaxdaruun ardayga nuuntaas oo musadariifada qaabka lagu istaago darsi aan ku barana kadib beeshka kale ku xigana yeers oga dhig waa isla asagu soo gadi marka beeshkan boqol labaatan iyo afaraad ardayga waxaad ka rabtaa waa imtixaan imtixaankana waxaad soqorqad ku qordhaysa maaha waxaad leedahay ardayga tamriinaat e, e, e, alqiraat walimlaa macnaha waxaad leedahay ardayga akh waa isaga akhriyaalaba inuu ku yaado atiic waalidayka tuflix وذاكر بإخلاص تنجح وكن صادقا أمينا تربح فصدق وأمانة خير من قدر وخيانة أرضك أخر سكيس إنه نظيف كاس نقض هدون نقوم وين إنه كنا أطيع أطيع والديك تفلح وذاكر وكيل لو أرضك لو هذا وذاكر بإخلاص تنجح وكن صادقا أمينا تربح فصدق وأمانة خير من غدر وخيانة نصصك هو آخر أردك استعس وكفي عين آه. wax uu ka dhugtaa qur-aanka hadii loo dhiibo wuu kicin karaa beeshan kale wuxuu hadda ku bilaabayaa ashad ashaddat ashaddah buu ku yidhi ashaddat wuxuu ku yidhi hiya calaamatun tadullu calaa ana alxarf aladi rusimat calayhi mukarar shadku waa la yaqaanaa sooma shadka xarafka shadan waa calaamad ku tusinaysa inuu xarafkaas labalaabaya a ah, tusaale xarafka meeshan yaalla ba oo kale way shadanta allah mustacaan ka oo kale way shadanta jiim oo kale way shadanta xaraf meesha yaallo shadan haddaad aragto waxaad dareemaysaa xarafkaas inuu muqarar yahay muqarar maxaa laga wadaa inuu isku labalaaban yaho jiim kaloo lamida ah hortiisa uu ku jiro ama ba kaloo lamida ah horteeda ay ku jirto ama taa kaloo lamida horteeda ay ku jirtay maca dalika laisku shada marka mukarar inuu yahay ayuu ku tusina calaamada shadka ardayga waa labada alxuruuf lmushadada xuruufta yatakawanu min xarfayn ay ka kooban tahay alawalu saakin walaakhiru mutaxarikun sumidad warkii lagu sheegaa bas waayo fa ee yudkhalu waa la dhexgeliyey alxarfu saakin fi lmutaxarik la dhexgeliyey wayundiqaani xarfan waaxidan kahani mushadada ashadadu takunu fi alasmaa walafcaal walxuruuf inta way gashaa waaye ashaddatu tuqni can tikraari can tikraari lxarf shadku waxaa laga maarmaa in la soo celiyo xarafka laga maarmaa ayuu weli tikraaran bitataabuc inuu soo laalaabto xarafka fii kelimatin waaxid uu kusoo laalaabto ashaddatu takunu fi wasli lkalima wa mutaطarifa bes awalu kalima ma noqdo xaraf shadan ma galo kelimadda bilowgeeda leannaha maxaa yeelay saakin hortana bilow muu galaa xaraf reeba bilowg ma galaa maya waayahay xarafkaan la shaday xaraf tusaale tan aad taala meeshan way shadantaha xaraf reebana hortiisa ku jiri jiraa lagu dhahay hortiis oo reebnaa bacdaalika reebkanaa la diiday ta kaloo reebana inta taallay ayaa la diiday marka mushkiladda maadaama ta reebna meeshaan taala ta mutaxarikna meeshaan ay taalo waa la isku sheetay marka taadii reebnadaa laiska tuuray waxaa dareemaa marka inayna ayada bilowna geli karaynin taadaan oo xaraf kaloo reebna kasii horreeyey marka shad asaga bilow ma galo awelka ma galo wuxuu galaa wasfulkelim u galaa iyo mutadarif inuu wada akhirulkelim inuu ku galo labaas keliya ku imaanaa shay waayahay ashaddatu tursamu fawqa xarfi ayaa lagu qoraa in kaana maksuurata xarafka hadduu hoos dhigan yahay shadka waxaa lagu qoraa lagu yidhi xarafka dushiisa shadka waxaa lagu qoraa xarafka dushiisa waayo wa taxta xarakatihi in kaana maftuuxan oo mamuuman hadduu kor dhigan tahay ama ay godan tahay waxaa lagu qoraa taxta xarakati war kale maaha warkaanu ka wadaa sheekh warkaanu ka wadaa waayahay xaraf kordhiganaa noo yimid ta ama kordhigan hadday kor dhigan tahay shadka waxaa lagu qoraa taxta xarakati shadka xarakadiisa horteeda lagu qoraa shadka hadday godan tahay waxaa lagu qoraa taxta xarakati shadka xarakadiisa hortiisa lagu qoraa laakiin wuxuu ku yidhi hadduu hoos dhigan yahay waxaa lagu qoraa shadku waxaa lagu qoraa fawqa soo ma jeed adcafna hoos dhigan yahay saasuu u jeed in kaana maksuuran wadaas ka wadaa tursamu fawqa alxarfa lagu qoraa in kaana maksuuran shadki waxaa la saaraya xarfka dushiisa la saaraa lagu dhaha shadki tursamu shadki waxaa la saarayaa fawqa alxarfi xarfka dushiisa la saaraa in kaana maksuuran addoos dhigan yahay marka xarakadii kusii korreeya xarfuu kusii korreeya korkau saaraya markaa dib alena waa hoos dhigaynaa kutubta qaar adeegsan rasmi qaar waa lagu arkaa ah, marka waxaa isku mid labada waji waa isku mid inaad taan isticmaasho tad waa hoos dhigan tahay waayo waanashadanta inaad hoos dhigto ama inaad shidka kor u qaado halkaa saarto kadibna hoosaa xarakada ka mariso way ku hoos dhigan tahay ardayga maadaama uu arki karo labada waa la baraa labada waa la baraa maadaama uu afar barya oo hor uu arki karo kadib wuxuu ku galay sheekha xuluuf shamsiyu ku galay shamsiya booskada og tegi doonaan waay ashadatu maca alfatxi ku yidhi hamzo shidan ma jirtaa ya ma jirta hamzo shidan ha hamze qadci oo shad wadata ma jirto marka sheekha wuu noo keenay wuxuu nooga keenay ardayga culayska inuu ku baran karo hamze ayadaaba culus haddii shad kasii saarana ka warka <laughs> waa kasii culusta marka lama shado marka a a ku ardayga waxaa leedahay waryaa madaxa ka xoogo madaxa maku daqaday maya ku celi a a baba tata ardayga tu tartiib wax kugu adnaan taa toos dhahay baba isle madax xanuun aniga madaxa i xanuunaan leedahay marka ku waaqafini tata ku dhawaqreya tata waa sagani waa ku adkayna marka soo ma marka arrin saasoo lagu tartiiba lagu tababaraa inuu jadka macnaha adeeg u adkeeyaa la wax kale laga marayo A, a. Babá. Babá. Tatá. Tatá. Tatá. Tatá. Jajá. Jajá. Haha. Haha. Khokho. Khokho. Noocaasa ilaa yaa lagu geena lagu baraa kadib aan gaadino a a a alifna kor dhigay hamzatul qadci a alifna kor dhigay hamzatul qadci fadaxa maaca shad ده alif qardi waxaan aanu weydiinays fatxiya kasray lama laa tira inta lagu dhahaa hadeer hay a fatxa maca shadda taa u taa wadataa baab buu soo waday hal shad xaraf shadan muusan keenin xaraf shadan muusan keenin macnaha dadka wax dejiyey waxaa khibradooda lala yaaba ogtaa macnaha kalimaadka shadka wato dhan wuu iska ilaaliyay leanna ardayga shad intuu kubar rabaa ah, hadda kadib wixii ka dambeey shad wuu ku keenaa marka xaraf shadin uu keenaa saasa saasa la kordhigay saasa la kordhigay fadaxa maaca shadda أشد shasha hingaadi macalin shasha shasha hingaadi شاشي لكردي شاشي لكردي فتحة مع شدة ما شاء الله فتحة مع شدة رسول الله سبحانه هاي إلا يا ساسا لو ولا سوق دي مركا درسي أرضك يرسل لو رجع ربا إياه باب إياه إياه باب تا إياه حصة إياه حجة إياه لو رجع تصار هذا حصة معلم حتى كلا كفر حتى حتى أصل كيستا يدنتو شدكو حتى إنا كلا كفر طالة قاربة هاي هاي معنى ايه حس حس حس حس اه اصلا طالع حس ardaygu waxaa rabaa shirki markuu kuu barto inaad tiraa xarafkan kala furfur xaraf kastoo shaban kala fur inay hadda waa kala furfurantahay xad sa xad iyo tae kadib carab ma ogola luuqadeeda fusxa waaye uma ogola laba xarafoo isku mid ah isku makraj ah isku midoo kala duwaneen kan horena uu saakin yahay way ogoshay inuu kan kale ka qaato laakiin kan hore uu saakin yahay inuu wada dhawaaqo xad sa la yidhahdo ma ogola way baabiinaya marka waxay leedahay luuqadeeda waxas ma ogol xasa soo jeed ruba ruba maxay yahay macna asalka maxay القراءة دينك سبق قراءة ها روبا با روبا با أي أصل كذا مرك وليس سنجد روبا ورسول صلى الله عليه وسلم ساس اللغة كي مرك أرضي يقولوا ساس فهمزين فتح مع شد مكان مريض وايه يا آساس الواقع يا أسد يا آساس يا أسد سبحت سبحت رتبت رتبت وثقت واتقت فجرت فجرت وحدت وحدت waa arki doontaan ardayga meelaha shadka markuu soo gaaro waxoogo si darta kor kugu socdo kugu socona culaystaas aa dareemaya ardayga culays uu dareemaya laana shadka culays wato yaa asat yaa qadci fadaxa maca shadda sat siin la kordhigay ta lagu reeb saakina يا أسد يا يا ayuu leeyahay dad laakiin waa iska xoogo ray karay karay iska ilaaliya xaraf kasta inaad kordhigiisa si sax u siiso maxaa le sabaxad saasiin la kordhigay baaxad baaba la kordhigay fadxa maaca shadda xaad xaa la kordhigayta lagu reeb saakina saasaan leenahay haye macnay ratabat hingaadi wasaqat wathaqat واتقت واو لكرديجي ثقت تا لكرديجي فتحة مع شدة قد قاف لكرديجي تا لكورف ساكينة فجرت فجرت فاء لقبيغي جرت جيم لقبيغي فتحة مع شدة فلوس. لقبيغي تالم ساكنة هاي ان شاء الله هاي هاي معنا فجرت هذه وحافظة وحدت وحد وحدت وحدت واو لكردي حدت حا حا لكردي فتحة مع شدة دت لكردي تلورد ساكنة والعمود أخرت أخرت قدرت معنا معنا هردة معنا هميها كيف نزلت الغربة نصر ده هيك عليه نزلت الجانب Kalau haye nazalat gaadhay نزلت شدها ليه زعما عشان ايه شدها تبكي عالية لما تبكي عالية ولا غريزة ايه تبكي عالية ولا غريزة شدها فتح مع شدة ها طاقة ايه رصعت مع العمر رصعت ما شاء الله خضرت آه خضرت خعد كفيه ضارت وضل كفيه فتحة مع شدة قد قال كفيه تأذور تاكسي ما شاء الله قد طاعت ضاعت طاقات حري ضاعت ضال حري فتحى مع شدة عت عين حري تلغريب ساكنة ما شاء الله أي عظمت عظمت عين حري ضامت ضال حري فتحى مع شدة مت insha allah macal aamanaa billahi maxasuus loogu dhiga hamsadeed aamanaa billahi beiska boqol labaatan sideed aamanaa billah a ah, hamse xasuus looga qoray a ah, bilowga geshay bilowga geshay soo loo qoraya haye maxaa ku xigsaday alifaa ku xigsaday saas waaya alif gaabkii waxa lagu qoray abilo ka dega short sur cala suurta alifa loo qoray soomayn alifgaafka keli waxa loo qoray alifa ka dambeeya hadde alifa ka dambeeya amana qoysa loo qoray waaye waaye falaa saddaqa walaa sallaa wax kuma jiro walaakin kadaba watawallaana wax culays kuma jiro ayuu wax culays ka garaysa meelahan xataa يتبين أيوة قاعدين حتى حال قردي تا تال قردي ألف لغور المد بالألف صغير فتح مع شدة حتى الذي laabto fatxa maca shadda maxaa sababay waxaa sabay leeyihiin xarafkan alifka ah keligiis ma istaagi karo keligiis ma istaagi karo markastoo yaxtaaj ila xaraf fatxuu baahanya muxuu baahanya xaraf ka horey asaga keligiis istima istaagi karo naal maadaama uu keligiis istaagi karaynin ha lagu laakiin xuruufta kale hadday kugu timaado sida ya oo kale iyo waa oo kale ay ku yimaadaan waxaa le waxay leeyihin halagu hormaro fatxa maca shadda kadib almadu bilwow ha la yidhahdo fatx maca shadda almadu bilyaaha la yidhaahdo aana yaada keligeeda istaagi kartaa waawgana keligiis ayuu istaagi karaa lakin alif keligiis taagan ma jiro ay alif keligiis ka taagan ma jiro ma dhici karo waaya naka miya ainaka alif la kor dhigay hamzatul qadci innaka e, alif loos dhig hamzatul nakana nuun la kor dhigay fadxana cashadda ka kaaf la kor iyo soddonaad soo mideedaan ardayga waxaa fara zayannaa qor najaynaa wasar wasarrafnaa wala tasmacunna saas u fiiri ardayga maxaa leedahay marka ya فلما falama أحس فلما أحس الرسل ها فلما ف بجاسك باش وعيال فلما ف فلقردي maamin la fardhigay alif lagu reeb almadu bilaalif fadaxa maca shadda المد الجاد is xasaha xaa la kordhigaysaa si la kordhigay تنظيمkaasay u haa macnaa alifkaa ma shaalo alif saqiir ha noqdo ama amidba alif caadi ha noqdo maxaa waaye waa isku midkii le macna ah ها تولموا ولكن كذب وتولم يعني ثم توليتم والله في ها حتى عليك العمر الظهر مريم توليتم توليتما ثم توليتم markii la gaabinaya maya tasriifkiisa u socona cadaskiisa u socona ثم توصل قولي ما ميم لقربيقي فضح مع شده ما كثر هذا توليتم تا توليتم صف سنة توليتم تا لقربي وليتم واو لقربي ليتم ليلا لقربي يا لغرب فدح مع شد حرف لين الياء tum talaagooday miim lagu reeb saakina waxay yidhahdeen ku imaan cumar alifka ha lagu hormaro almad bil alif maxaa loogu hormaray alif asaga keligiis mid istaagi karo xaala waaxid oo kul istaagan yahay ma jiro yaada laakiin waxay timid yaa ulmaftuuxa timid yaa yaa ulayinaa timid yaa ulmadiyaa timid soo maha ha yaa ulmutaxarikaa jirto waa ulmutaxarikaa jiro waa linaa jiro waa ulmadiyaa jiro saasu asaga alif laakiin staakin keliya uu ka imaanaa fatxaana ka hormariso marka maadaama uu xarkiis ka hor u baahan yahay xarakiis u baahan yahay ma laga reeba idhahda asaga horta lagu hormaro saas leeyahay kulli qolisa qaabkiisa noogu noogu sharaxay waayahay kan qismigan waa yeers ardayga waxaa la rabaa inuu qori karo dhawaqaaga meesha uu ku dhaca adeeg zayanaa haddaan tira zayanaa inuu ya-dana kuu shido nuunkana uu kuu shido najaynaa najaynaa aad tiri inuu jiimka shido wasarafnaa waxaa la dhawaqayga adeegiisa meesha ku dhacay ya halkaasuu shadka ahaaday marka ardayga waxaa kala fiirinaya waa aad tira soo maaha inuu saadka shadka saaraayo iyo inuu racda saaraayo shadka marka wax u yeerinaysid adiga macalinkaa timi kaasaad fiirinaysaa walaa tasmacunna aad tir ad aan kushida ka warran walaa tasmacunna ya <laughs> yubas waa la يبص يبصرونهم وليتلطف على الأرض ركعا ركعا أرض وإنه مركع طواق مش أدب وكل عاي وكوس الشب أرض قصاص أو كوس دعين أو كان أرض في كو لما سدح عفر شن لح تضرب سدس تقال طبعا توني كو توني لو توني سحتون عفر توني شن توني لح تضرب توني سدس حرف واحد توني سدس ده لبعتنا لو صح لبعتنا كيف لبعتنا آه أرض بحث في إنه طبعا كهصبر haduu sagaal keeno waa kaa dhacsayn markaad ah, shidadkaas afiirina marka shadkii uusan ka tegin xarafkii la rabeen uu saaray afiirina hadduu shadkii ka tago kow waad ka goosana halka buundo haddii xaraf aan ahayn uu saarane halka buundo waad ka goosana iyada rufaa ka siinaysa waaya soo kadib marka meeshaan kale almaan boqol eh, soddon iyo koowaad a e ashadatu maca kasb ciwaan ogli shaqo ma jeedin ha إي آ ألف لكر لكن همزة شنو مجرت يلا صعد وعم عليك وهو التدريب ولا بس الغيب يا عارف الغيب المبتدئ آه. غواصنا عارف الغيب من شدة ليه في القرآن آه ما شاء الله ويا آ كسر ما عشده فإذا الحرية عبد العبد الكريم ما شاء الله أرضك هذا المشهر كل مكان تراده هذا ترى فتح مع شدة ترى سبق بسنة يا مع الله هوس دقلت كسر مع شدة له يقول لأنه هوس دق يكر دق يجد أول خروج صابرته ويقع نمرك ماشي هوس دق اللي كسر مع شدة ماشي خرجنا فتح مع شدة ماشي قلنا ضم مع شدة تصل قولا ثابي ثابي ثاتا لكم ديجي سي ثالوس ديجي كسر مع شدة جاجي جاجيم لكر ديجي جي جيم الحصر مع شده خطيقها waayahay intaasa lagu filan soo gadib متع متع مثل مثل أجل أجل حبيب وحلق ذي بيبا بيبا لصلي كسر مع شد hawuxida wow laa goonay waayahay macna waxay gaadhisaa rukhisa waxay gaadhisaa ruddida macna ruddida intiisa uula la joogay diida diida los dhigay kasamaca shadda maasha allah maashaaga kumkumadan kasaari udina udina uu ardaagooday dina diida los dhigay kasamaca shadda naanun ma la hayston macalinka ah, soo lama haysto axkaamtuu ah. ah, ka tegay ay kula markaad waxay gaadinaysa axkaamta aan soo maro dhan waxaan soo dhaafna waad ilaalina waxaada gaari cid ku haysato male asaa ku geen doona aya uur riba ya <laughs> kasra maa shadha kasra maa shadda macnaha shadka fatxada waxay fatxada koodhe iyo kasrada iyo damada aa shadka lala sheega fatxa maca shad ardayga intaa lagu baraa kasra maca shad intaa lagu baraa daba maca shad intaa lagu baraa waayo sheekha ciwaan wuxuu ku dhigay ashaddatu maca alkasri ashaddatu maca alfatxi waanu isticmaala sheekha saas waay laakiin marka fatxa ayuu soo wuxuu ku dhahay alxuruuf almaftuuxa alxuruuf almaksuura alxuruuf mamduuma kale u dhahay uu taabana haye eh, baa la kordhigay haye macalin eh, nuzila haye anig adin xum anig jo soo gediye waxaa soo gediysaan boqol soddon iyo afaraad ya ah, yualif yualifu beeshka boqol soddon saddexad inoo celi macalik yualifu yualifu yualifu yuyaa gooday alifu alif la kordhigay hamzatul qadci lifu laagooday jaa-iskan goormaan sheegaynaa markaan hamsada helno markaan hamsada helno ka dambayso kadib aan jaa-iska sheegaynaa haddaan helin almutbi alfaskii ekaysanaa bis muziqatum مزقة meeshana adag muziqatum muumin laagooday ziqatum ziiqo zay la hoos dhigay qaaf lagu reeb kasra maca shadda saakina xarafu lqalqaala تمسى لقول لم لورك ساكنة مزر ننبئكم ايه ننبئكم نونا كودي مهم. نونا كودي ميه وابدا ما يسمع نونا نونا كودي ميه ميه خلاص كده مع الحسن ما تصل فرق ما تصل اسمه وعقارنا ننبئكم من جالس بيكم ببغض ايه آه شد شد مع <laughs> شد مع حكمت خمر ادوى يقول اختي وعلى هوصي كلها كسره مري كسره مع شده كسرة مع شدة ها ايه ها همزة القطع ايه ايه ساكنة وكانكم قولي لكن انا ارفع معنى ايه ننبئكم ايه ننبئكم ما شاء الله جزاك الله خير معلوم هذا ننبئكم نون لا قضينا نون فليس عليك وكان ما في جد ما تسمع طبعا على ننبئكم نون لا قضينا بئكم نانون قربي بئكم ببلصي كسر مع شدة أكم ألف لا قضي همزة القطع Kum kabla goode himowre saakina haye maxaa kaloo colaysa wax kaloo colaysa sheega haye saxaan walba xudi ka bas waa waa ajidin bas darsi ya